wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabibihi wamustafaah wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacih waman waalaah amaa bacd alfaslu lcaashir fi khuluqi asakhaa'i waalkaram kitaabka qeybtiisii saddexaad baynu ku jirnay fasalkan tobnaadna waa maraynay daaqda ayuu ku saabsan yahay alfaslu alcaashiru fasalkii tobnaad fii khuluqi sakhaa waxbixinta dabeecaddeeda gudaheedii buu fasal yahay waalkarami wa fii khuluqi alkarami deeqda dabeecaddeeda gudaheeda ayuu fasal yahay asakhaa waxdhiibidda khuluqulmuslim qofka muslima dabeecaddiisii wey waalkaramu deeqdana siimatuhu siimatu lmuslim qofka muslima calaamada lagu garanayo ayaaba deeqda ah waalmuslimu qofka muslimka laa yakuunu ma noqdo muslim quman saxiixan quduucan wax dhiibaynin walaa bakiilan ninka aan adag midna ma noqdo idisuxu quduucnimada oo bukligaba ka daran iyo walbukhlu gacan adayga khuluqaani laba dabeecadood yemiimaani xunxun mansha'uhumaa labadaa dabeecad waxay ka dhashaan khubtu nafsi nafta xumaanteeda wa dulmatu lqalbi qalbiga madoobaantiisa walmuslimu qofka muslimana biiimaanihi rumayntu eebba rumeeyey sababteed iyo wa camalihi camalkiisa asaalixi ee wanaagsan labadaas sababtooda ayaa nafsuhu nafsulmuslim qofka muslima naftiisu ay tahay daahiratun mid daahiroo nadiifa wa qalbuhu qalbulmuslim muslimka qalbigiisana mushriqun mid nuurayo fayatanafaa waxaa isdiilaya maca dahaarati nafsihi qofka muslima naftiisa daahirnimadeeda wa israaqi qalbihi qofka muslima qalbigiisa qalbiga nuuridiisa ayaa waxaa isanfinayoon isogolayn wasfa shuxi quduucnimada tilmaanteeda iyo walbukli gaxanadayda kolkaa ma noqon karaayo falaa yakuunu lmuslimu qof muslima ma ahaado saxiixan quduu walaa bakiil mid gacan adag midna ma noqdan waa shuxuuqu ducnimada wain kaana walow kaana haba noqdo maradan cudur qalbiyan loo nisbeeyey qalbiga caman oo guud ahaaneed haddana laa yaslamu kama nabadgalo minhu shuxigaas albasharu kama nabadgalo oo basarkaba lexay jeclada gacan adeegiya gudmucnimada basarkuba waa u badan yahay ila almuslim qof muslima unbaa ka nabadgeli karaya isna wuxuu uga nabadgelaya biiimaanihi rumayntuu eebba rumeeyey sababteed wuu uga nabadgelayaa wacamalihi camalkiisii sababtiibuu uga nabadgelayaa asaalixi suuban ka sakaati baa lamida sakadii oo lagu waajibiyey wa salaati tukasadii baa lamida yaqiihi waxaa muslimkii ilaaliya allaahu eebba weyne tacaala eebba korahaye shara haadadaa cudurkaasoo quduucnimadiyo bukhligaa shartiisii baa eebba ka ilaaliya cudurkii alwabiili ee darnaa liyucidahu eebba inuu muslimkii u diyaar gareeyo lilfalaaxi guul wayuhayiruhu inuu muslimkii eebba u darbo lilfawsi liibaan alukhrawiyi akhara loo nisbeeyey jannadii iyo dembi dhaafta eebba lagu liibaano qaala allahu eebba wuxuu yihi tacaalaa korahaye ina alinsaana dad khuliqa waa la umay haddii la umaayey haluucan isagoo sina kuma fiicnaa baahido kuma fiicna hadduu baahdo waa tuugoobayaa khayrkana kuma fiicna hadduu dhargana waa kibrayaa idan haluucnimadu sina kuma fiicna wey daragna kuma fiicna taajana kuma fiicna ina alinsaana dadka khuliqa waa la uumay haluucan isagoo sina kuma fiicnaa oo idaa masaw haddii insaanka u taabto asharu dhib jajuucan mid argagax badan wey waidaa masahu haddii insaanku taabtaana alkhayru ladnaan iyo ficnaana manuucan mid khayrkiis la siiyey uunka intiisa kale u ogolay cudurkaas haluucnimada waxaa ka badbaaday ila almusalliin kuwa tukada ma ahaane salaadaa hufaysa ina salaata tanaa cani alfacsaa'i waalmunkar ila almusalliin kuwa tukada ma aladiina kuwa tukada ee hum iyaga marna tukada marna ka taga lama rabo calaa salaatihim salaadooda korkeeda daa'imuuna joogteeya in marnaba ka tegin waaladiina dadka man haluu ahayn fii amwaalihim xoolahooda gudahooda xaqun uu yahay macluumun la yaqaan sakadii wey waxaa xaqaa loo yaqaanoo la siinaya fi saa'il qofka dawarsanaya tuugtamaaya iyo walmaxruum midka dhibka qaba haddana aan tuugtamayn ee sidaa daraaddeed waxtarkii iyo deeqdii laga hoojiyey wa qaala tacaala waxaa kaloo sheeba yidhi hud ayuha rasuulu lkariim suubana waxaad ka qaada min amwaalihim amwaali lmuslimiin dadka muslimiinta ah xoolahooda sadaqatan gool ka qaad sadaqadu maxay samayn tudahiruhum iyagiibay daahirinaysaa oo gadkiyo xumihii ayay ka daahirinaysaa watusakiihim waxaad ku hufaysaa iyaga bihaa sadaqadow oo qofkii sadaqadiya waa hufmaaya dhaliila duun iyo dhibaato aakhiro buu labadaba ka nabadgelaya waqaal waxaa kaloo sheeba yidhi subxaanahu ceeb la-aan badnaaye waman qofka yuuqa la ilaaliyey shuxa nafsihi naftiisa quduucnimadeed laga ilaaliyey fa ulaa'ika kuwa naftooda quduucnimadeeda laga ilaaliyey hum iyaga unbaa almuflixuuna kuwa liibaana ah walamaa goortii kaanat ilakhlaaqu dabeeca ay noqotay badeecadii alfaadilatu ee qiimiga badnayd ee koraysay muktasabatun mid la kasban karo min nawcin nooc lagu kasban karo min alriyaada nafti oo la layliyo ka mida oo xaq iyo diinta nafti lagu layliyo iyo wa tarbiya barbaarin adiga waalidka iyo waxa ku koriye ay kugu barbaariyaan daaqdiya runti iyo wanaagga faina almuslima qofka muslima yacmalu waa camal falaa calaa tanmiyati alkhuluqi dabeecadii kobcinteeda korkeeda alfaadiliha qiimiga badnay aladii khuluqa uu yuriidu raba qofka muslima an yatakhalaqa inuu ka dabeecad yeesho bihi khuluqa biiraadi khaatirihi qalbigiisa ku aroorintiisa calaa maa kii korkii lagu arooriyo warada arooray fii sharci sharciga gudihiisa wixii ku soo arooray sharcigii alxakiim murtida badnaayee la sugay kaasoo min tarkiibin isjeclaysiina wixii ayadii axaadiida ee arrinkaa ku soo arooray oo qalbigiisa ku arooriyaa fii daalika alkhuluq dabeecada qiimiga badan oo deeqdaa iyo watarhiibin isnacbaysiin min diddihi gacan adeegiiyo suxigii baasuki ayaa karam udida kolka waa tarhiibin iska cabsiin min diddihi diddi khuluqi alfaadil khuluqan qiimiga badan ee karamka kii koontaraakuha ah ka soo horjeedayo suxiyo bakhiilnimaa falitanmiyati khuluqi sakhaa waxbixinta dabeecaddeeda kobcinteeda fii nafsihi nafsi lmuslim muslimka naftiisa gudaheeda lagu kobciyo ayaa yackufu waxaa nagaada qalbuhu qalbulmuslim muslimka qalbigiisii baa nagaanaya muta'amilan isagoo fiirsanaya mutadabiran isagoo ictibaar qaadanaya calaa mitli qowli eebbaweyne hadalkii iyo wax lamida korkood baa qalbigiisu fiirfiiriya tacaalaa eebba korahaye weebayi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyo anfiquu bixiyo dhiiba mimaa hanti wax ka dhiiba an rasaqnaakum idin siinay min qabli an yaatiya intuusanuu iman ka hor axadakum qofkiin almowtu geeri ayaanu iman oo markaa shallay aan qiimi lahayn uusan shallaayin oo fa yaquula uusan odhan rabbi yaa rab aniga rabbigayow lawlaa akhartanii maxaad iigu kaagin weyday dib iigu dhigi weyday oo mawta iiga kaagin weyday ilaa ajalin madal intii laga gaaro madalkaasoo qariibin dhow ajalka haddii dib lagugu dhigo oo muddo gabanan lagugu kordhiyo maxaad qaban lahayd faa sadaqa waxbaan markaa la bixi lahaa waakun waxaan ahaan lahaa min assaalixiin intaasuu suubanee xaggiisa baan ka mid noqon lahaa cabdullaahi ibnu cabbaas baa ku fasiray wuxuu yihi xajka iyo sakada labadaa qofka ku gaboodfala si uusan u qoomamoon lama arag kadib ayadaana u daliishaday faasadaqa sakadii wey waaku min asaalixiina xajkii wey cabdullaahi waa daqiiq wuxuu ka qaatay xajkiiyo sadaqada anfiquu mimaa rasaqnaakum sababta labada rukniba maali wey oo ruknigan sakadaa xoolihii baa laga raba qofaan xoola qabin saka lagama rabo xajkana man istadaaca qofaan dhaqaal haysanin xajkuma waajibin idan haddii ayadda anfiquun laga bilaabay qoomamada dhaqaalaha ku xiran sakadii xajka ugu weyn oo labadaba laga doonayo qofka maalqabeenka ah kolkaa qofkii maalqabeen buu ahaa sakadii ma uusan bixin kamana xajinin maalkii oo mamadiisa kow uu ku caban doono marka geeridu u timaad midda tow yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyado anfiquu bixiya mimaa maal wax ka bixiya kasaqnaakum aan idin siinay min qabli an yaatiya intuusan iman ka hor axadakum qofkiina almowtu geeri ayaanu iman qofa yaquula uusan oran lawlaa akhartani rabbi yaa rab aniga rabbigayow lawlaa akhartani idigdhigteena ilaa ajal bal intii laga gaaro idigdhigteena ajalkaasoo qariibin dhow oo faasadaqa aan kolkaas sadaqayso sakadii bixiyo wa akun aan noqdo saalixan mid cajiya oo min asaalixiin dadka xajiye ka mid noqdow wa qowli rabbi qowlkiisa ayuu muslimka qalbigiisii ku aroorinaya oo daalacanaya markaasuu daaqli bixinaya subxaanahu eebba ceblaa fa amaa man ruux actaa wixii eebba siiyey isna uunka siiyey wataqaa eebba ka cabsaday oo wixii la faray farmay wixii laga reebay ka fogaaday oo wasadaqa rumeeyey bilxusna shahaadadii rumeeyey fasanuyasiruhu kaas waxaan u fudaynaynaa lilyusra camalka suubanee janna lagu galo baa loo fudaydinayo saddex shay oo muhiima ayuu isku darsaday midii waa bixin axdaa oo wixii eebba siiyoo dhan waddooyinka eebbaha lagu bixiye la yidhi ayuu ku bixiyey wataqaana shareecadii buu ku xirmay amran wanahyan watarkan wa ficlan ayuu shareecadii ku xirmay wasadaqana xaqii buu rumeeyey acdaa wataqaa wasadaqa saddexdaa markuu isku darsaday waxaa loogu abaalguday diinta iyo jidkii jannada loo qaadayay in loo sahlay oo adduunkiina usaakhdii iyo taqwadii iyo rumayntii ayuu dhaqan ka dhigtay aakhirana jannadii buu galay faama man ruux acda wixii eebbasiyey bixiyey ee ku bixiyey wadooyinka eebba raalli ka yahay wataqa eebbaha abuurtay ka cabsaday wasadaqa rumeeyey bilxusnaa ashahaadadii rumeeyey fasanuyasiruhu waxaan u fudaydin doonaa lilyusraa wadadii fiicnayda jannada lagu galaayey ahaydna alcamalu cala shariica shareecada dusheeda lagu soodo oo diinta lagu dhaqmo baanu fudaydinaynaa kan marka maxaa ka soo horjeeda midka kan bakila wastakna wakada saddexdii buu saddex wa amaa man ruux bakil meeshii acdaa la yiri bakiluu noqday wixii ku waajibay sakiya deeqiya silati raxim iyo markisoorid wixii inuu bixiyuu diiday kow wasadna ilaah buu ka maarmay oo hadduusan qofka eeba ka maarmin warkiisuu yeeli lahaa waxaa warkiisa la dafiraa oo aan loo dangelin waxaad ka maarantid kolka wasakna maalkiisa iyo caqligiisa iyo markaskiisa iyo magiciisii buu ku doogtoomay alluu ka maarmay rasuul buu ka maarmay diin buu ka maarmay jannuu ka maarmay wasakna waa deeqtoomay wakadaba saa darteed wuxuu beeniyey bilxusnaa tawxiidkii ayuu beeniyey kaana maxaa lagu samaynayaa fasanuyasiruhu asna waxaan u fudaydinaynaa lilcusra macsiyadii iyo dembigii iyo waddadii xumayd ee naarta lagu galayay baan u fudaydaynaa iyadii buu qaadaya hadhowna aabayeella-aanba naarta afgembi loogu tuuri doonaa wamaa yuqni wax u tari maayo canhu kaas xaggiisa maaluhu xooluhu dhaqay wax uma tari doonaan idaa tarada naafta markuu ku antaroorsadona waxba xoolihiisa u tari mayo dadkuba labadaa wiilko dadkuba labadaa qayboodu waamaa man ru bakila diiday wixii ku waajibay bixintiisa wastakna rabbi ka deeqtoomay wakazaba beeniyey bilxusnaa tawxiidka fasanuyasiruhu waxaan u fudaydin doonaa lilcusra naar iyo waddadii lagu tago oo alkufru waalmacaasi gaalnimiyo xaqdiid ah baan isagana u fudaydinaynaa taasuu maraya wamaa yugni waxma tari doono canhu xaggiisa waxaan wax ka tari doonin maaluhu xoolihiisa idaa taradaa naar markuu ku antaroorsado wa eebba weyna qowlkiibuu qalbigiisii ku aroorinaya dadkii waxbixinta xooga ay la cuslaatay maacanaantan u timid oo layidhi war wadooyinka eebe maxaad wax ugu bixin laadihiin sawma ogidin cir iyo dhul iyo waxa ku dhaqan intuba eebba inuu dhexlaayo kolka maalmaha ay nafta kugu jirto eed dhaqdhaqaaqayso khayrka maaboogtido deeqda bixisido wanaagga u degdegtid waxaa kanadaa dhaafaya wamaa lakum ayuha almuslimuun maxaa idinku wacan an laa tunfiquu inaydan wax bixin maxaa idinla danle fii sabiiliillah eebba weyne diintiisa diintaa koryeelideeda inaydan wax ku bixin xoog iyo xoolatoona maxaa idinla danle isagoo welilaahi eebba weyne leeyahay keligii aan lalalahayn miraasu samaawaat irarna dhaxlidooda iyo waalardi dhulalyaal dhaxlitoodow waxaa kan waa dhaafaysa allah kaa dhaclaaya wasadaqa allahu fii qowlihi inaa naxnu narifu larda waman calayhaa wa yurjacuun kolka waxaa kan waaba lagaa qaadaya ee maalmaha joogtid maa si fiican umaamushilo wadadeeba wax ku bixijiri hayaadkaasuu qalbigiisa ku aroorinaya kolka uu ku arooriyana kiibaa hogaaminaya samafalki iyo wax bixintii eeyaa kuu jidaya wamaa lakum maxaa idinku wacan anlaa tunfiquu inaydaan bixin maxaa heli kartaan fii sabiiliillah eebbaweyne diintiisa koryeelideeda inaydaan ku bixin walilaahi eebba keligii baa leh miraadu samaawaat iraryaal dhaxlidooda walarli dhulalyaal dhaxlidooda wa qawli eebbaweyne qowlkiisu qalbigiisii ku aroorinaya isagoo muta'amil mutadabira buuxaya sira qaadanaya weeba yihi subxaanah wamaa tunfiqu waxaad bixisaano min khayrin wax kastaa ha yaraado hase badnaade yuwafa waa laydiin dhammaystiraya ilaykum adinka jazaa-ahu abaalmarintiisii baa laydiin dhammaystiraya oo wa antum idinka addoommada ah laa tudlamuun laydin dulmi maayo biziyaadati sayi-a xuma kordhintood fii sayi-aatikum lagu kordhiyo walaa binaqsi xasana xasana dhimideed min xasanaatikum wanaagyaalkiina laga dhimana laydinku dulmi maayo waxaa laydinkula xisaabtamaya wixii aada samayseen wamaa tunfiqu waxa aada bixisaan oo min khayrin wanaaga yuwafa abaalgudkiisii baa la buuxinaya ilaykum idinka waantum idinka laa tudlamuun laydin dulmi maayo dembi haydaan galabsan laydin dul saari maayo wanaagaad leedihiina laydinka reebi maayo nusuusaasuu qalbigiisa aroorinaya oo dhucaya oo daalacanaya iyagiiba markaa dhaqaajinaya wa qawli rasuul subana hadalkii ayuu qalbigiisa ku aroorinaya sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu rasuulku yidhi in allaha eebba weyne jawaadun eebba wax bixin badan oo daaq badan wey yuxibu ljuuda daaqduu jecel yahay wa yuxibu wuxuu kaloo eebba jecel yahay makaarima alakhlaaq dabeecayaal kuwooda wan wanaagsan wayagrah wuxuu eebba nacaa oosan rabin sabsaafaha sabsaaf alakhlaaq dabeecayaal kuwooda cun eeba kodow idan wax eebbaan nahay maxaad ku fali waxase eebba jecel yahay seebaadaan u jeclaan tilmaansa eebba leeyahay saa uga dibdhacda in allaha eebba weyne tawaadun alla deeq badan wey yuxibu aljuuda deeqduuna jecel yahay wa yuxibu waxaa kala seeba jecel yahay makaarima alakhlaaq dabeecayaalkuwooda wanaagsan wayakrahu eebba wuxuu kooda safsaafaha dabeecooyinka xunxun waqowlih rasuulka qowlkiisiina qalbigiisuu ku arooriyaa calayhi rasuulka korki asalaati naxariisiyo wasalaam nabadgelyo ha ahaatee uu nabiga yidhi laa xasada ma jarasha ma jirto oo qof sida uu yahay lama jarto la jeclayso la raboodo ma jirto ilaa fitnatayn laba keliyata ayuunbaa lagu majartaa qofka oo qofka ku tilmaaman la yihaa allayaa kaasoo kale kaa dhig laba qof wey laba dabeecadii wax saddexeeyaa ma jiro alawalu qofka hore rajulun nin aataahu llaahu eebba weyna siiyey maalan xoolo xalaala eebba gacantiisa geliyey markaasaa fasalatahu wuu eebba xoolihii ku dilay calaa halkatihi halakati xoolihii baabi'intoodao filxaqi wanaagga gudihiisa lagu baabi'iyo qofkaa qof la tamaniyo ilaah laga baryo oo la yihaa war qofka fiicnaan badana allow yax kaasoo kale iga dhiga qof qofkaa wey rajulu nin aataahu allaahu eebba siiyey maalan xoolo oo fasallatahu uu eebba ku diray calaa halakatihi xoolihii halaagidooda filxaqi wanaagga gudihiisa lagu halaago wathani rajulun kii labaadna waa nin aataahu allaahu eebba weyne siiyey alxikma cilmi naafica baa eebba siiyey oo fa huwa isaga yaqdi ummadda wuxuu ku kala saaraya bihaa xikmadii wa yucallimuuha dadkuu baraya qofkaana qofkii labaad wey oo waa qof la yira allow suu yahayaa kaa dhiga adduunyada marka qof loo bishima qaniino oo la higsado oon labada ahaynba ma jiro watani rajulun kii labaad waa nin aataahu llaahu eebba weyne siiyey alxikma cilmi naafica ayaa eebba siiyey oo fa huwa isaga yaqdi dadka dhexdiisa wuxuu ku kala xukminayaa bihaa xikmadi wa yucallimuhaa dadku waxbaraya wa qawlih nabiga qowlkiisuu qalbigiisii aroorinay asaxaataa maalin uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ikhtibaar yaabla ka qaaday su-aashaanuu ujeediyey wuxuu yihi raggiinan goobta fadhiya xoolaha idinka aada leedihiin iyo qofka dhaxalkiina le xoolihiisa ka jeceshihiin markaasaa la yihi kulligana aan jeclaana dadkana dhaxlaayo xoolahooda laakiin kuwana aan ka jecel markaasuu yihi ma kala taqaanaan labada waxaa weeye xoolaha adiga aada ka eedahana tee gacantaada ku jira adiga wixii kugu baxeed maamushayna adigaa leh waxaa gacantii xerada ku jirana dadka ku dhexlaayaa marka xoolihii maxaad ku leedahay waxaad bixisaad ku leedahay marka waa masaliyaal xoolahaaga waxaad ku leedahay saddex shay xadiis baa nabiga calayhi salaatu wasalaam yiri yaquulu bnu aadama maali maali taadhaasi wey bani aadamka xoolahayga xoolahayga buu leeyahy xoolahaagu saddex baad ku leedahay ma akalta waxaad dibnaha marisan cuntay eed cabtay wamaa ablay wixii dhareed xiratay ee dhammaaday xataa kuwan yarad adag ee markaad dhimatay la qaadan karo waa la qaadanayo maa labista fa ablayta wa akalta famadayta aw tasadaqt intaad la baxday aada faamlayta socodsiisay intaasad xoolaha ay ku leedahay ama waxaa bangiyaalkaa dhigtay iyo guryaha iyo baabuurada iyo beerta waxaad isku dubariday ilmahaas adiga ma wa qowli hadalkii nabiga ayuu qalbigiisii ku aroorinaya uu nabiga yidhi ayukum raggiinaan goobta jooga qofka maalu waarisihi isaga qofka dhaxlaaya xoolihiisa axabu loo jacayl badan yahay ilayhi isaga min maalihi xooluhu isagu leeyahay qaaluu asxaabta waxay yidhaahdeen yaa rasuulallah ilaa rasuulkiisiyo ma mina naga mid ma aha axadun qofna ilaa haddii qofu naga mid yahay maaluhu xooluhu isagu leeyahay baa axabu loo jacayl badan yahay ilayhi isaga qaala nabiga wuxuu yidhi haddaba ogaada faina maalahu qofka maalkiisa maa qadama wuxuu hormariyey ee cunay ama kuwa radbacay ama sadaqaystay wey wa maalu waarisihi ka dhaxalkiisa la oolihiisii maa akhar wuxuu gadaal u dhigay wey waqawli nabiga hadalkiisiina qalbigiisuu ku arooriya uu nabiga yidhi itaquu naar naar iska ilaaliya walow bishiqi tamra xaba timira waxay ba allah ka dhigay wa qowlihi hadalkii nabiga uu qalbiniisa ku aroorinayo uu nabiga yihi maa min yawmin yaa buu xadiidkan leey waagii baryaba laba malag baa rukuuman samaday labada malag ka soo degayo dhulka imaanayo labada malag mid wuxuu leeyahay allaahuma acdi munfiqan khalafan ilaahu addoommadaada deeqsiyaalka ee addoomaha gooman u gargaara ha fara madoobeyn hadday fara madoobaadaan oo waxay dhiibaan waayaan waxay dhaqaalayn jireenna waa dhumayaan inkiina waa banjarayaan waxaan allow kaa bariyey malag baa intaas shaqadiisuta faagii baryaba ilaahu ka wax bixiya waxsi malaga kalena ilaahu ka wixiisa bixin waaya isagiiyo waxaa isdhaaf ama hantida dhaafin ama isagaa dhimi maxaa noloshiisa iyo hantidiisu taraysa idan malaa'igta waa taqaanaa mustajaabun waa macsuumiin ma gafaan wixii aanan gafinna dacwadiisu waa aqbal maa min yawmin maalinin ma jirto yusbixu lcibaadu addoommadu waa bariistaan fiihi yoomka gudihiisa ilaa haddii uu jiro malakaani laba malag laa yanzilaani degaan malaa'igta waa taqaana ahlu samawe samaday ka imaanayaan dhulkay soo degayaan waa waagii baryada fayaquulu wuxuu yihaa axaduhumaa labada malag midkood allaahuma ya allah eebba weynow acdi sii munfiqan wax bixiye khalafan bedel oo waxa uu bixiyey allow bedelkiisii sii yuusan wax bixinta ka daalin waa tashjiic weyn kolkaad maanta riyaal bixiso tobanna ay ku soo gasho intaad faraxdo inaad tobanka bixisaa laga yaabo oo tiraa haddaad tobanka bixisana boqol baa iman doonta idan ilaahu kii wax bixiya khalafan bedelsi wayaquulu laakhar malaga kalena wuxuu leeyahay allaahuma yaa allah ilaahow acdisi mumsikan ka wixiisa reebta talafan geerinimasi wa qawli nebiga hadalkiisibuu qalbigiisa ku aroorinaya uu nabiga yidhi itaquu iska ilaaliya ashuxa kuduxnimo oo ah bakiilnimo iyo gacanadeen iyo lexasxaa laysku darsaday oo qofka laga yaabo inuu wixiisa ka dhinto isagoo wax gacanta ku haya inay baahi disho isagoo wax gacanta ku haya arad inuu is xariiro suxigii wey waxa weeye gacanadaeg iyo bakli maca alxirsi lagu daray uusan ogolayn yaalba inuu ka dhaco isagii baa ka dhimanay itaqu shuxa iska ilaaliya quduucnimada fa ina shuxa quduucnimada ahlaka shuxii wuxuu rogay man dad kaana ahaa qablakum idinka kuwa idinka horeeyey una ka dhigay xamalahu wuxuu ku xambaaray calaa an safaku inay daadiyeen korkeeda dimaahum dhiigyaalkoodii bay daadiyeen laxa ku daadiyeeno qof weyn eeba abuurtay baa loo dilaya waxa waxba ahay dartood sida waddankeennii taallo wey xamalahum wuxuu ku xambaaray calaa an safaku inay daadiyeen dimaahum dhiigyaalkooda oo wastaxal baabaceen marka saasaa warku ku yimi wuxuu yihi baqiya kulluhaa wadkii la bixilbihiisii yadda agti bay noo yaalaan aakhiraan ka faa'iidaysanayna ilaa katifaa garabkan yaal ba waxba noogu aalin qaalahu nabiga warkaa wuxuu yihi licaaisha umina caaishu u yihi radiya allaahu eeba weyne raalli ha noqdo anhaa caaisha xaggeeda lamaa goorti uuna nabiga hadalka u yihi sa'alahaa umina caaisha nabiga uu weydiiyey camaa baqiya waxaa ka yaal min neefka ariga haya la galay maxaa ka yaal allatii neefkaay yabacu laha gowraceen faqaalad waxay tidhi ma baqiya minha kama harin ilaa katifuha garabkii unbaa yaal tacnii waxay ula jeedaa annaha shaatadii la galay unfiqad waa la sadaqeeyey kulluha dhammaanteeda walam yabqa kamana harin min laxmiha hilibkeedii ila alkatifu garabkii ma aana wa qawlih hadalkii nabiga ayuu qofka muslima qalbigiisu ku arooriya calayhi nabiga korkii afdalu salaa naxariista lagu fadli badan iyo waslaam nabadgelyo ha ahaatee uu nabiga yidhi manta sadaqa qofka sadaqaysta bicadli tamra xaba timira in le hal xabadu tiina maaha ruba iyo timirna maaha hal xabada timira inuu dhigantaa qof sadaqaysta ninkasbir ka sadaqaysa kasab amataab ayibin wanaagsan xalaala waxbata tibirtuu xalaalu walaa yaqbal llah eebbaweyne maba aqbale ilaa ayib waxaan xalaal ahayn maba aqbale fa ina allaha eebbaweyne ayaa yataqabaluha xabadii timirtahay ee u sadaqaysay allaa guddoomaya yamiini gacantiisa midigii eebe ku guddoomaya uma ka gadaalbu rimaha uma ka gadaalbu yurabbiihaa eebe timirtii barbaarinaya lisaaxibihaa kii sadaqaysay xabadii timi loo barbaarinaya kamaa yurabbi siduu u barbaariyo axadukum idinka qofkiina fuluwaahu darmaankiisa faraska yar ee lab ee dhashay sida loo jecel yahay oo loo koriyo maxabadii timira ee la sadaqaysay eeba u korinayo xataa takuuna ilaa xabadii timirta ahay ay noqoto mithla aljabal buur mid lamid xabadii timirta ahay eeba markii aada bixisayba gacantiisa midigu ku aqbalay waa kuu barbaariyey waa kuu bumbuuriyey markaasaa buur lagula ekeeyey kamaa yurabbi axadukum qofkii siduu u barbaariyo uluwahu faraskiisa ama dirmaankiisa yar ee dhashay xataa takuuna ilaa timirti ay ka noqoto mithla aljabal burxud midleegu wa min madaahiri sakhaa deebda muuqaalyaalkeedii waxaa kamida maa yeli arrimaha soo socda afarta qodoba ayaa deebdu ka muuqanaysa oo qofka markii afartaa tilmaanood inaan soo wadno uu noqdo waa qof jabsaaw kow waxaa ugu horeeya an yucti rajul ninu inuu bixiyo alcataa'a deeqduu bixinayo fii kayri manin abaal sheega shara-aan wala adan dhibla-aan qofkuu wax siiyey qofkii uu wax siiyey kuma abaal sheeganayo male waxbaan kumana dhibayo male barmar la arkaba meelaha taagtaagan tahay idinkaa ma feera weyna ma shaqaysatid kolka haddii markuu wax bixiyey uu labadaa ku daro ma wanaagsana taaqdiina waa baaba-aysaayo hatii qur-aanka yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubtiluu sadaqaatikum bilmani waladaa labadan deeqday burisa ha ka dabageynin haddaadan labadaasi dhaafi karin inaad ku abaalsheegato oo qofkii waxaa tartay u tirtiriso oo ku dhigto ku xaqirto haddaadan ka maarnin waxaga laakiin qofka marka uu isku daro inuu waxna bixiyo abaalsheeg iyo dhibina uusan lahayn kolkaas saki inuu yahay qodobkii koobadi an yucdi rajulu in inuu bixiyo alcada deeqbuu bixinayo bikayri mani abaalsheegasho la-aan walaa adan dhib la-aan laba an yafraxa almucti kan wax bixinaya waa inuu farxo bisaa'ili kan dawarsanaya aladii saa'ilka sa'alahu wax weydiiyey oo wayasar waa inuu u fudaydiyo bixadaa'ihi isaga dabriis qodobka labadi qofkan dawarsanaya baahan ee gooman ee waxalii tala leh qofka deeqsigaa inuu ku farxo kolka hadduu kaasi ku farxo waa qof deeqsiga ee marka qofku arko qof gooman ee uu sidaa wax dhici hadduu wareegaysto sidii isagoo gamuur lagu dhuftay mariidaysan wax bixintiibaa buurla kolkaasuu isagii naftiisii rafaad galan lama rabo isagoo dhool cadaynaya inuu wixiisa u dhiibo inuu dhiiba uu rabay wax kastaba halleekaado oo kolka farxadduu ku bixiyey iyo daaqda laba aan soo kala dhicin wey bashaashatu wajhi qofka wejigiisa oo faraxsan khayrun min alcafaa inuusan qofkii wax ku siiyey laakiin wejiguu ku kaduubay waxaa ka fiican waxba inuusan ku siinin laakiin kuu dhoolla cadeeyo wejiga kuu furfuro kusoo dhoweeyo warar fiican ku yira allah ku saalli uu ku yira bashaashatu wajhi lmari khayrun min alcataa daaqibay yucdi alcataa waxuu baaseen daaqli oo midigta laga dhiibay iyo wejigii bashaashadiisa qof labadaa isku daray yaa loo dhigi kara bashaashatu waji lmari khayrun min alcada fakayfa idaa yucdi alcada wahuwa baasimu an yafraxa waa inuu farxo almucdi kii wax bixinaayey bisaa'ili kii wax warsanaayey uu ku farxay aladii isaga wax weydiiyey oo wayasar waa inuu fudaydiyo bicadaa'ihi isaga waxsiintiisa saddex xuduud baa shareecadu samaysay haddii wax la bixinayo waxdaysi ideelkeed in la hurgufoo gadaal laga maro oo adigii aada fara madoobaatid soo fariisatid lama rabo sidoo kale haddana adoogu xeli kara inaad wax xiriirisidna lama rabo kolkaa khayru mudaawsaduha an yunfiqa almunfiqu ka wax bixinaya inuu wax bixiyo wey fii kayri israafin maal qubid la-aan walaa taktiirin xiriirin la-aan wey wa fi lkitaabi alcasiiz qur-aanka waxaa ku soo aroortay addoomadii eebba ammaanayay waxaa waladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wa kaana bayna daalika qawaama ay waxbixintoodu meel dhexaad noqotay taasna waa calaamadii gaalo ayaa ka muuqata an yunfiqa almunfiqu ka wax bixinaya inuu wax bixiyo bikayri israafin xadgudub la-aantiisa walaa takhtiirin iriiri la-aan afar sida wax loo bixinayo waa inay dhaqaalihii ku xiran tahay haddaad wax kuman haysato wax kuma bixi haddaad inaad wax yar famacquul an yucdi lmuksiru ka maalqadaankaa waa inuu bixiyo min kasiirihi wixiisa badan waalmuqilu ka waxyarna min qaliilihi wixiisa yar yuu wax ka bixinaya maxaa bixintii la jirta fii ridaa nafsin naf raalli ahaasade waa inuu ku bixiyo wambisaati wejhin weji furfuridi wadiibi qowli yermacaan ah. intaan deeqdii lagu daro weji furfurnaan iyo warma-aanaan iyo naftaadoo raadix an yucdiya almuksiru ka wax badan inuu min kasiirihi wixiisa badan wax u galma liyunfiq duu sacati min sacatihi waman qudira calayhi falyunfiq mima aataahu allahu hay-adaasaa la waafaqaya an yucdiya almuksiru ka wax badan inuu bixiyo min kasiirihi wixiisa badan wax ka bacdo waalmuqil ka wax yarna min qaliilihi wixiisa yar uu wax ka baxso laakiin uu ku baxso fii ridaa nafsi nafraalimadeed gudaheed wambisaati weji weji faraxsanaanti wa tiibi qawlin hadal ma-aanaanti wa min amhilati sakhaa deeqda miisaalyaalkeedii waxaa kamida ah, alcaaliyati koraysay mayeli afar miisaaloo yaabl ayaa imanaysa oo mid walbaba u miisaala qofka waxadbixintiisa wa min amhilati sakhaa doogdan misaalyaalkeedii waxaa kamida ah alcaaliyati koraysay maa yeli arrimaha soo socda kow huwiya waxaa la wariyey ana caaishata radia allaahu canha umuna caaisha xaggeed eeba raalliha ah ka noqdee bacasa wuxuu u soo bixiyey ilayha umuna caaisha macaawiya ibna abuu sufyaanba radia allaahu canhu ilaa raalliha ah ka noqdee fii maalin xoolo tiradii ka batay baa macaawiya soo diray umunaa caaisha ayuu u soo diray qadruhu maalka qadarkiisii mi-atun wa samaanuuna alfi dirhamin boqol iyo siddeetan kun oo dirham ayay ahayd lacagta loo soo diray kolkii lacagtii la keenaysay faadacad umunaa caaisha waxay u yeertay bitabaqin maal weyn ay inta keentay kolkaasay ku daadisay wixii la keenay marka ay ku daadisay fajacalad umuna caaisha waxay guda gashay tuqasimuhu oqol iyo siddeetankii kun inay qaybinayso bayna annaas wixii baahna ee ka ag joogay aqaarib maaha naasaa la yidhi dadkii ka ag dhowaa ayay qayb ku bilowday waxadigay ku fariisatay waa inta ay lacagta inta ka badan qaybinayso waa sooman tahay karabti markay ka farcolatay bal adoontii u joogtay tiri waxaan ku afurna nooka qoraxdii markay dhacday dawdiina ay dhamaysay bay tiri keen afurka gabartii waxay keentay xoogaa saliid iyo muufay keentay kolkaasay tiri oo si badan laynoo keenay maraq ma weynay maanta waxdidinaysa inaad soo gado oo afurkaad maraq iyo hilib noogu darto waa ku sida markaasay tidhi adigana kuguma baraarujinin adigana ma adan xasuusanin waxaad qaybinaysay inaan ku idhaahdo waa sooma nahay waxaan ku afurna nagas aan ruakiina kusoo gale marag ka sameeye adigiina ma adan xusuusanin anigana kuma xusuusinin wixiina waa kaas waa dhammaadeen waxna kuma jiraan kolkan waxaad ku afuri galabta muufi iyo sabiid falamaa goortii amsad ay umunaa caaisha galabaysatay ay qaalad umunaa caaisha tiri lijaariyatiya addoonteedii u joogtay halimi ike futuri afurkaygii fa jaa-athaa jaariyadii waxay caaisha ula timid bikhubsin muufa iyo wasaytin sariid faqaalat laha umunaa caaisha waxay tiri ma istatacta oo ma aadan karin miya mimaa qasadtum yooma munahayn kale ma istatacta adiga gabada ma aadan karin mimaa qasamtu lyawma waxaan maanta qaybinayay an tashtari lanaa inaad nooga soo gado boqol iyo siddeetan kun oo diraan bidirhamin halkoo silin laxman hilib nafduro aan ku afurno caleyhi korkiisa faqaalad gabartii waxay u tiri lahaa low kunti dakartiini haddaad ixasuusisid adiga caaisha dafcantu wayeena kolkaa labadeenna midkeenna u xusuusanin hadda wixii waa dhamaysay waa mithaal yaable oo daaqdii lagu garto darajadii u dambaysay laba mithaalka labaad waxaa wey huwiya waxaa la wariyey ana cabdallaahi bna caamirba ishtaraa gatay min khaalid bni cuqbata bni abi mucay khaal ayuu wuxuu ka gatay daarahu cabdullaahi ibnu caamir aqalkiisa allatii daarta fii suuqi maka maka suuqeeda gudihiisa ayaa daarugu taalay cabdullaahi ibni caamir wuxuu ka gatay khaalid ibni cuqba wuxuu uga gatay bisabciina alfi dirham toddobaatan kun oo dirham ayuu daartii uga gatay falamaa kaana alleylu habeenkii marka uu noqday oo gobolkii dhacay baa samica cabdillaahi wuxuu maqlay buukaa ahli khaalid qoladii guriga laga gaday oo ilmaha ahay oo diidka oynaysa ayuu maqlay cabdullaahi ibnu caamir fasaala cabdullaahi baa weydiiyo can daalik reer khaalid oyintooda waxaa ku soo biiroo dareena faqiila lahu waxaa loo yidhi bilcantii ilmihii baa isku daray oo maxaa ku dhacay yabkuuna waxay weynayaan bigaarihim aqalkii ay gateen maanta waa adiga lagaa gaday hoos adooga gaday bay aqalkii u oynaayaan axtoonku u diray u takbiiri kuwa oynaya waxaad ku tiraahdaa aqalkiiyo lacantii wadaqaata waxaad weynaysa faqaala cabdullaahi ibnu baa yihi ligulaamihi addoonkiisa wuxuu yihi reer khaarijka oynaya ka u tag waaclimhum waxaad u sheegtaa ana gaara aqalkii ansaaka gatay wadaraahima toddobaatankii kun aan uga gaday jamiican isku darkood lahum iyagaale hawna ah, musee marka tana waa misaal yaab leh deeqnoo ugu dambeeyu iitigii mutag waaclimhum u sheeg ana gaara gurigiisaaka aan gatay iyo wadaraahima kelimadaan ka baxsay jamiican labadoo la isku dara lahum iyagaale salaata saddex imaamuna shaafici raximahullah iska laqmaday konton iyo waxyar ayuu ku dhintay imaamka baasuuraadiisa baabasiir ayaa imaamka dilay kolka waxoogaa dayna ayuu imaamka qabay toddobaatan kunoo diraan yuu qabay markaa ninuu yaqiinay oo maalqabeen iyo muxsinnimo uu ku yaqiinay wuu u faray waxaad ku tiraahdaan hebel nafta hadday dayso imaamu shaafici wey nafta hadday dayso waxaad ku tirahdaan hebel hay dhaqo marka imaamku naf xaybaa loo markaasaa la yidhi imaamu shaafici uu ku dardaarmay nafta hadday dayso ninkaa igu tago daydkayga ha dhaqee buu yidhi markaasuu yidhi wax warka wax ku qoymala kan muxsinka ahaw warqad buu gacanta ku hayay baa layihi warqadda hala itusa buu yihi warqaddii waxaa ku taala cala shaaficiyi dayin kadruhu sabcuuna alfa dirham intaasaa ku taala cala shaaficiyi daynun qadruhu sabcuuna alfa dirham shaafici dayn baa lagu leeyahay waana intaa qadarkeeda waa warqadii ku taal kolkaasuu warqadii qaatay lacagtiina soo qaaday ninkii lacagta ahaa buu lacagtii u kolkaasuu yidhi hadaa kaslii iyaahu imaamka mayradii u warsaday waa dinka bixintiisii daahir xoogaa biyo lagu shubo ahmiye weyn male laakiin imaamka wuxuu xirnaa toddobaatankaa kun wuxuu ku bixiyana ma haynin kolkaasiga dhaqidii uga codsaday anaa gartay toddobaatankii kun oo ninkii bixiyey miyaabluha huwiya waxaa la weriyey ana alimaama imaamkii ashaaficiya maxamed ibni idriis ashaafici loo nisbeeyey raximahullah ilaahu naxariiso lamaa goorta u marida imaamka jiraday maradahu cudurkiisa alladii maradka tuwafiya imaamka la hoobsaday fiihi maradka gudihiisa ayuu awsaa imaamka dardaarmay yaa yaksirahu in maydkiisa uu dhaqo fulaanin in hebel la yiri magaciisa hataa naloo sheegi maayo inaan ogaanaa la diidaya fulaanu baa la isgelay falamaa goortii tuwufiya imaamkii la hoobsaday ayay dad daacow waxay imaamka u yeereen man ninkii uu awsaa imaamku dardaarmay bitawsiilihi imaamka dhaqidiisa ninku uu dardaarmay ayay u yeereen falamaa xamar ninkii hadduu yimid imaamkii waa dhintay adiguna ku yihi hayay dhago ninkiibaa yimid qaala wuxuu yidhi actuuni waxaad isiisaan tadkiratahu xusuus qorkiisa warqaddii wax ku gorgoran jiray oo waxaynu taleefanadiiyo waxaa ku dhigdhiganaw xusuus gorkiisii halaysiiyo bal maanta wuxuu qoray anisa mariya caqliga ninka arag actuuni isiiya tadkiratahu xusuus qorkiisii fa actawhu ninkii waxay siiyeen iyaaha xusuus qorkii fa idaa hadduu fiiriyey fiihaa xusus korkii waxaa ku taalla calaa shaafici shaafici korkii waxaa daynun maas ayaa qadruhu daynka qadarkiisana sabcuuna alfi dirham toddobaatan kun oo dirhamu fakatabaha rajulu ninkii baa qoray toddobaatankii kun liyaqdiyaha inuu toddobaatankii u gudo liasxaabiha lacagtuu diyaariyey dadkii lahaa buu la doontay waqaal wuxuuna yidhi ummadii buu u sheegay haada daynkaa bixintiisa baa kasli aniga dhaqidaydaa iyaahu imaamka aan dhaqo daynka bixinta wey wansarafa ninkii nin ahaana wayska gadoomay misaalka afraad tabukaa loo diida tabuka meel fog waktiga la duulayayna waa qalafsanaa dilaal buu ah dhulka la maraayo saxraa buu ah reerka loo duulaayo waa ruumo reeraadu dhaqan madiina laga baxaya wakti adag buu ku beegmay kolkaa nabiga khaswada jeerkuu ka qaaday oo wuxuu yidhi meeshaasaynu u duulaynaa waxin la bixiyaa loo baahan yahay cusmaan ibnu cafaan baa yimi wuxuu keenay toban kun oo diinaar toban kun oo dinaar alkii dinaar labaiyo toban riyaalo oo waqti waa joogta saddex boqolee neefoo geelana waa ka saddexda boqolee neefee geela mid la arkaba koorihii lagu fuulayay waa heesaysanya qalabkiisii konton farasna wuu kay konton faras iyo saddex boqolee neefoo geela iyo toban kun oo diinaar yuu yiri jayshu lcusra lagu qalqaaliyo kolkaa wixii isku filaabay ma ahaan wixii ciidanka gaadiid waayoo dhan isna baa qalqaaliyo nabigoo tobankii ku gacanta ku walaaqayo oo leh maa dara cuhmaan bacda alyowm cismaan maanta siduu yeelay wax dhibaato ah oo dambe oo cismaan ka yimid oo wax ka hadlaynayo mal macnaha ajri iyo khayr iyo wanaag maantuu dhammaystiray weligiisa maasu dhaqaaqin wuxuu maanta yeelay saan dhammaan karin maa dara cusmaan maa facala yoom tobankii kunbuu nabiga gacanta ku waraaqayo markaasuu ciidamadii leeya adiga kistaano adna kistaano adiga gaayid ma haysatid qaado faraskaas adiga neefkaa geelaa qaado saddex boqol oo neefoo geela oo haansaysan ah, hubkooda iyo galabkooda u dheeyi iyo konton faras iyo toban kun oo diinaad ismaan baa bixiyey kale lagu uwiya waxaa la sheegay annahu arrinka inuu ahaa lamaa goortuu tajahaza rasuul suubanaha isqalqaaliyey sala allahu naxaris allaha badiya caleyhis rasuulka korki wasalam nabadgelyo allah ku badiya lixarbi ruum ruum la dagaalamidood hadduu nabiga isu darbay oo wakaana almuslimuun ay muslimiintu ahaayeen waqta idin maalinkaa room luu duulay fii dayqin suruuri gudihii kabiirun weyn iyo wa cusrin culays sadiidin daran xataa sumiya ilaa laguba magacaabay jayshi rasuul nabiga ciidankiisii fiiha iilaanka ciidankii u baxay waladiina tabacuhu fii saacati lcusra jaysrasaa lagu magacaabay xataa sumiya ilaa lagu magacaabay jayshu rasuul rasuulka ciidankiisii fiiha rashwadaa u duulay waxaa lagu magacaabay jayshulcusra culayska ciidankiisa kharaja cuhmaanu bnu cafaan ayaa soo baxay radiya allaahu canhu cuhmaan xaggi eebba weyne raalliha ah ka noqdee bisadaqatin daaq buu cuhmaan u keenay rasuulka qadruha daaqda qadarkeeda casharatu aalaafi diinaarin toban kun oo oo wax maanta boqol kun aanan ka yarin boqol kun oo riyaal maanta aanan ka yarin wa halaasu mi-ati baciir saddex boqol neef oo dhadig iyo labood baloo geela iyo xalaasiya kooraheediyo waaktaadiya xarkeedii wixii lagu fuuli lahaa oo wada saddex boqoloo neef oo geela oo agaasimanna waa keenay wa khamsuuna farasan konton farasna waa keenay oo fajahaza wuxuu qalqaaliyey bidaalika dadaalka uu sameeyey sababtii nusfa aljeysh jeyshka barka intuu ismaan uu qalqaaliye gaadiidka siiye iyo intii kale isla sinay fajahaza wuxuu qalqaaliyey bidaalika arrinkaas sababtii nisfa aljeysh jeyshka niskiisa jamiicahu jeyshkoo dhan barkiisa ayuu ismaan qalqaaliyey oo maalinka anba bixiyey wallaahu aclam